aan ku soo jirna kitaabkii sharxu qatri nada wafalli sada aan soo gaarnay almafcuulu lmutlaq walmafcuulu weeye mafcuulkii almutlaqu la ilaaqay walmafcuulu bih weeye uu ku cadfan yahay ah, almafaaciilu khamsa mafcuulyaalku shan ay ahaayeen almafcuulu bihi alaga laga bedelay walmafcuulu lmutlaqu a ku cadfan saasay shantiiya kii labaad le marayna hal mafcuulan soo akrinay oo isagaa dheeraayo waxaa la socday munaadahoo dhan wa minhu lmunaada la soo yiri markii mafcuul bihi la sheegay aa la yihi wa minhu lmunaada wlmafcuulu mulaqu mafcuulu mulaqi weeye wa huwa mafcuulu mulaqu almasderu masder weeye horta waa masder masderkaasu alfadlatu dheeraad ah fadlana waxaa loola jeedaa maa laysa axada juz-ay ljumlati maa laysa axada juz-ayiljumlati laa maa yasixu listiqnaau canhu keliya wax un laga deeqtooma kaliya loolama jeedo waxaa loola jeedaa maa laysa axada juz-ayiljumlati jumlada labadeeda jus mid kamida waxaan ahayn sida mubtade iyo khabar jumladeeda labadii jusay kamid yihiin sida ficil iyo faacil sida ficil iyo naay faacil waxaas dhamu fadlo maahane waa cumdu laakiin masderkan fadlo waxaa maanta loola jeedaa maa laysa axada jus-ay ljumla hadda hadda wadaad aragto masder oo khabar dhacay dhihi maydi wa kana masderkii mafcuul mudlaq ah xaylakaas waaba cumdaba haddana waxaa la yidhi midka mafcuul mudlaqnimada lagu nasbinaa waa masder fadla ah mid khabar dhacay markaad aragto hadhow waxaad leedaha kan maaha kii lagu nasbaay daad aragtay masder oo faacil noqdaad arke dhihi maydid kan waa kii mafcuul mudlaqnimada lagu nasbinayo xaylakaasu fadla maaha waa cumda cumdo wey fadlo waxaa loola jeed loola jeedaa maa laysa axadda juz-ay ljumla wlmafcuul mulaqu weye wa huwa mafcuul mulaqi almasderu waa masder masderkaasoo alfadlatu oo fadlo aho dheeraad ah masderkaasoo almusalladu lagu salliday calayhi korkiisa caamilun caamil caamilkaasoo min lafdi lafdigiisa xaggiisa ka ahaaday caamila lagu salliday waxaa loola jeedaa caamilku waa ku camal falay oo waa nasbiyey aa loola jeedaa waa lagu saliday waxaa loola jeedaa waa camilaa ku camal falay waa ku camal falay saasaa loola jeeda masderkaasu almusalladu lagu saliday calayhi korkiisa caamilun caamila lagu salidoo ku camal falay oo nasbiyey caamilkaasoo min lafdii lafdigiisa xaggiisa ka ahaaday wadaalika caamilkii lafdigiisa xaggiisa ka ahaaday ka qawlika hadalkaagoo kale weeyo oo aad ku qawsho darabtu waan garaacay darban garaacid darban master waaye fadlo waayo laysa axadda juz ay ljumla darabtu wey jumlada labadeeda juz darabtu ah jumlada labadeeda juz marka waa fadlo caamilku lafdiyana waa lagu salido daraba a lagu salido oo ayadaa ku camal fashay wey oo mhm. min macnaahu amase caamil macnihiisa xaggiisa ka ahaaday ku lafdi maahan laakiin waxaa lagu saliday oo ku fala caamil ku macnaa caamil ku macnaa wadaalika mithaalkii ka qacadtu waan fadhiistay juluusan fariisasho oo kale wey qacadtu waan fadhiistay juluusan juluusan waa masdar waa fadlo oo laysa axadda jus ay lijumla jumlada labadeeda juz ka mid ma waxaana lagu saliday caamil oo ku macnaa oo waxa weeyaan qacadda iyo jalasa waa isku macno qucuud iyo juluusna waa isku macno caamil ku macnaha lagu salida ku camalfalay waa kaasaa mafcuul mulaq hadda wuxuu gela baab kale oo ah waxaa dhici karta mafcuulu mulaqa inta la xadfo shay kale in la nasbiyo oo uu ka naaib noqdo masderkii inta la xadfaan rabaa masderkii inta la xadfo shay kaloo ka naaibah aa la nasbina oo mafcuul mulaqnimo lagu nasbina shay kaloo ka naaibah aa mafcuul mulaqnimo lagu nasbina waxaa la leeyahay masderkii waa maxduuf shaygaana ka naa'iba ah. kaas naaibkaana mafcuul mulaq wey waqad xaqiiqo waxa ah dhe marka maxaa yl aad u badan yahi kanu mudaaric baa ku jiray waqad xaqiiqa waxaa ah yanuubu inuu ka naaib noqdo canhu can ilmasteri masterkii hayruhu masterka kayrkiis kayrkiis inuu ka naaib noqdo xaqiiqo wey hadhin waa dhici kartaa tiradii ka bad tiradiiu ka bad waqad xaqiiqa waxaa yanuubu inuu ka naaib noqdo canhu waa jiraan shuraxda gabal oo qadan taqliiliye ka cabirtay markaasna ti sii tacliiliye oo yidha saa loo leeyahay taqliiliya waaba tiradiiu ka batay markaasay dhaheen waa marka qeyrkii loo fiiriyo inta asagu masternimo lagu nasbiyo iyo inta naa'ibka marka laysgarab dhigo a ah, waxa badana masterka caadiga oo loo nasbiyo waxaa yaraana inta niyaabada lagu nasbiyo saas darteeda ah, taqliilku waa nisbi qaara saas u cileeyo cilo ay ku kalifta inay raadiyaan qada taqliiliya ka dhigan lakin haddaadba markaad taxqiiq ka dhigato adiga tacliilkaas uma baahni waqad xaqiiqa yanuubu waxa naaib noqona canhu canilmasderi masderka hayruhu keyrkiisa ka naaib noqonaa wadalika mihaalkii ka darabtuuhu ninkii waa garaacay sawdan jeedalaan ku garaacay ad sawdan hadda mafcuul mudlaqnimay ku nasbisanta waxaa la idhahdaa aalat lficli waxyaalaha badan oo ka naaib noqdo labiyo tobankaay kamid ta aalatuhu ah ka naaib noqone aalatuhu aaladii ficilka lagu sameeyey ah, darabtu waa garaacay sawdan jeedalaan ku garaacay jeedal marka sawdan mafcuul mudlaq mansuuba laleeyahy ah, waxaa kaloo ka naaib noqoda cadadu cadadkiisa fajliduuhum jeedla thamaaniina jalda sideetan jeedal thamaaniina sideetan jaldatan min jalda oo jeedal hmm. isaga waa la iska xadi fajliduuhum jeedla jaldatan jeedlid ah, jeedlidaasoo thamaaniina thamaaniina marka waa cadadkeedii waa cadadkii markaasaa inta la xadfay masterkii ayaa thamaaniina naacib looga dhigay oo cadadkiiyo oo mafcuul mudlaqnima ay ku nasbinsantahay thamaaniina markaasaa thamaaniinadii waxaa looga dhigay tamyiis masderkii maxduufkaa a ah, gadaal laga keena tami ah, tamyiis laga dhigo ila thamaaniinadu waxay taa la rabaa ma dhagax lala dhaca maxaa lagu dhifana jeedala lagu dhifana fajliduuhum qaadifiinta kuwa afka xumo dadka caaya jeedal thamaaniina jalda sideetan karbaashku dhufta waxaa kaloo ka naaib noqdaa bacdi iyo kulli oo masderkii loo idaafeeyey waxyaalaha ka naaib noqday kamid yihiin kulli iyo bacdi oo masderkii loo idaafeeyey waa naaib noqdaa waa naaib noqdaa waa naaib noqdaa falaa taminuu dumarkii ha ka leexanino cadaalad darra ha samaynina oo tii kalood qabteen ha u leexanina mayli leexasho dhammaanteed falaa tamilu maylan so maaha mafcuul mudlaqi waa la xadfay kuladaasaa la nisbay mafcuul mutlaqna ugu nisbay kuladiiya waxaa loo idaafeeyey masderkii laftirkiisa a gadaal looga idaafeeyey kuladu mafcuul mutlaqnima ku nasbaysanta falaa tamilu ha leexanina oo ha ka leexanina cadaaladii mayli leexasho dhammaanteed waxbartood waaba laydinka helaa walow taqawala haduu nugu been abuura lahaa uu ilaahay yidhi nabi maxamed sala allahu calay wasalam naguma been abuuran mana dhacayda inuu nugu been abuurtaahay fardan waa taqdiirana la yidhahda walow taqawala hadduu nagu been abuura lahaa uu ilahay yidhi nabi maxamed maba nugu been abuurane calaynaa korkeena bacd al aqaawiili hadalayaal gobolkood la akhadnaa minhu bilyamiini midigtaan ku qaba lahayn uma laqadacnaa minhu lwatiina kadibna halbowlaha wadnaha tagaan jari lahayn ilaah mabatadahem ee nabi maxamed inuu nabi run sheegaya ah waxaa u daliil ah cizo iyo sharafa ilahay cimrigiisa ugu dhameeyey ilaa aakhiru zamaanna magaciisa maalinba maanta ka dambeed waa kasii sharaf badnaan o ka dheeraana ee qof alla ku been abuurtay ma adduunka ku cisooba oo sharaf yeesha waa dullooba waa gamaara isagana durbaba qof ilahay ku been abuurtay meeqaa nabiyaan nahay tiri ilaah soo diray oo meelay ka bixin aan loqon wax sheegaayo wax caayaaya maan wax kaloo yaqaan lama arko hal qofoo amaana adduunka ku arki maysa mid ah, caayaaya maahan dii kalena afar tuugoo la yaqaan waayo wax amaana hmm. marka isagana meel kasto mashriq iyo makrib qoraxda meesha usoo ka soo baxday meesha u dhacdo waxaa jooga qof ammaanayo le nabigeeni suubanaa sala allah alay nabi maxamed waxaa kutusaya inuu run ka sheegaya ilaah soo ma jeedo waaba calaamad adou gacanta saari karto walow taqawalaa hadduu been abuura lahaa nabi maxamed sala allahu alay slam ma wax been abuuraan ah uu ilaahiy calaynaa korkeenna hadduu ku been abuura lahaa bacda alaqaawiili fiili bacdadaas wey mafcul mudalqani baa lagu nisbiyey maxaa yeele walow taqawala calaynaa taqawulan aha been abuurashu ah. markaasaa aqaawiil ayaa mudaafilihii looga dhigay oo mas masderra jamciyey walaysa waxaan kamid ahayn minhu min annaa'ibi canhu waxyaalaha ka naaib noqda waxaan kamid ahay yuri ibnu hishaam wakulaa xaawo iyo aadana cuna minhaa jannada xaggeeda raqadan xaal uu yahay ki waasa kaasaan kamid ahay n hamoodin raqadantaanu inay tahay sifatun limasdarin maxduufa oo wa wakulaa cuna aadan iyo xawo minhaa jannada xaggeeda ka cuna aklan cunitaan cunitaankaasoo raqadan waasaca hadhihin Ah, sifadiisu naaib kama noqote kule ibn hishaam sifadiisu naaib kama noqoto masder inta la xadfe hmm. naaib kama noqote ha qaldaminoo hamoodin raqadantan inay tahay aklan raqadan ah, cunitaan waasac ballaaran saad rabtaan iskaga cuna maaha ee eh, raqadan xaale u yahay waaba iska yahayba hmm, waa laga xaalayna oo kulaa ficilka masterkiisa laga xaalayna waa kulaa cuna minhaa jannada xaggeeda aadan iyo xawaayo raqadan xaal uu yahay cunitaanku mid waasaca waa uu ku khilaafay kitaabkan markuu joogay ibn ina maalig iyo raggii kaleeto jumhuuraha jumhuurtu waxay qabaan sifadu inay naaib ka noqoto misterka inta laxay jumhuurtu saasay qabaan jumhuurtu saasay qabaan laakiin isaga waa ku khilaafay kutubihiisa gabaalu jumhuurta ku raaca laftigiisa ibnu hisham oo yidhaha waa ka naaib noqota waaba mihaaliya mihalo badan u keena sharax lamaa anhaytu markaan dhammeeyey oo ka soo jeestay alqawla hadal ay lamaa ballaqtuhu nihaayata wey hadalkii saan uwada markaan meesha ugu dambeeye gaarsiiye wey munaadi inta dabagalay oo dabagalay oo dabagalay mafcuulbihii aan meesha ugu dambeeye geeyi lamaa anhaytu markaan dhammeeyey alqawla hadal fi lmafcuuli bihi laga hadlo iyo wamaa shay in laga hadlo yatacallaqu ku tacaluqa bihi mafcuul bihiga oo min axkaami lmunaadaa ah sharactu waxaan gudagalay fi lkalaami hadal calaa haanihi kii labeeye laga hadlo haanigaasoo min almafaacili mafcuulyaalkii ka mid ahaaday wa huwa haanigiina almafcuul mulaqu weeye lamaa anhaytu markaan dhammeeyey oon ka soo jeestay alqowla hadal fi lmafcuuli bihi laga hadlo iyo wamaa shay yatacalaqu ku tacaluqa bihi mafcuulu bihiga saasaa daahira aluusiguba ha arusigo isaga waa bihidan in loo celiyo mafcuul bihida oo qowlka loo celina u yihahda daahirkan waa laga leexaa u yihahda mase sheegin daliil iya waa noo shay laga hadlo yatacalaqu ku tacaluqa bihi mafcuulu bihiga oo min almunaadaa ah soo maaha oo min axkaami lmunaadaa ah waa kaasaa oo min axkaami lmunaadaa munaadi axkaamtiisi ah wax mafcuul bihiga ku tacaluqa sharactu waxaan gudagalay fi lkalaami hadal calaa haani mafcuulkii labaad laga hadlo anigaasoo min almafaaciili mafcuulyaalkii kamid ahaaday wahuwa anigu almafcuul mulaqu weeye wahuwa mafcuul mulaq cibaaratun ka waramid weeye can masdarin masder laga waramo masderkoo sariixin oo sariixa wey masder sariixa a loola jeeda masder sariixa ee ficil iyo an masder laga dhalaalinayey ma dhihi kartid mafcuul mulaqima lagu nasbina ha ma dhihi kartid ficil iyo an ficil mubaaric iyo an master ka horeyda master laga soo dhalaaliyey an mafcuul mudlaqnimo ku nismaa ma dhigi karti ficil waxaa la rabaa master sariixa master sariixa wey waxaa lagu nasbiyaa mafcuul mudlaqnimada wa huwa mafcul mutlaqi cibaaratun ka waramid weeye can masterin laga waramo masterko fadlatin dheeraad ah masterko sullita weeye sullita lagu diray sullita oo lagu diray calayhi korkiisa caamilun caamil caamilkaasoo min lafdi lafdigiisa xaggiisa ka ahaaday o min macnaahu macnihiisa xaggiisa ka ahaaday masder ku macna ah, masderka caamil ku lafdiya darabtu darban amase caamil ku macnaa jalastu qucuudan ah, hada madhab lmaazini ala yihahdaa hada madhab lmaazini wlmubarid mhm, wsirafi raggaasaa qaba madhabka jumhuurta maaha ayaa waxay kuleeyiin maba jiro masder midku macnaahu nasbiyo jalastu qucuudan ama se qacadtu juluusan markaad aragto waxay kuleeyihiin caamila meesha ka xadfay ah, oo macnaheedu waxa weeye jalastu waan fariistay wa qacadtu qucuudan hmm. qucuudantan waxaa nasbinaya qacado maxduufa ficilku lafdiya masderkan oo maxduufaa nasbinay ee midkan madkuurkaahu ma nasbinaayo saasay kuleeyihin jumhuurtu ee warkan waxa weeyaan ajrumiga iyo ku yaala madhab lmaazini iyo mubarid iyo waxa la dhaha sirafi raggaasaa qaba raggaasaa qaba qacadtu qucuudan in laydha mastarnimaa lagu nasbiyo qacadtu juluusan amase qacadtu waxa weeyaan juluusan inaad tiraahdo juluusantaas qacadtudaan nasbiday warkaasu waa warkii maazini iyo mubarid ee war jumhuur maaha jumhuurtu waxay kuleeyihin ficilku waa maxduuf wax nasbina wahuwa mafcuul mulaqi cibaaratun ka waramid weeye can masderin laga waramo masderkoo fadlatin dheeraada masderkoo sullida aada leedahay lagu salliday caleyhi korkiisa caamilun caamil caamilko min lafdii lafdigiisa xaggiisa ka ahaday darabtu darba oo min macnaa macnihiisa ka ahaday qacadtu juluusan fiiri qacadtu juluusan hmm. jalastu qucuudanna waa la midada hmm. qumtu wuquufanna waa la midada fal awalu mid ka horeeya oo masder caamilku lafdiga lagu saliday ka qawlihi ilahay qowlkiisa oo kale weeye tacaala ilaah waa sareeyaahe ilah wuxu ui wakalama allaahu ilaah wuu la hadlay muuse nabi muuse takliiman la ah, wa wakalama allaahu ilah waa la hadlay muuse takliima aayaddii lagu riday weeyaan muctasilada oo waxa weeyaan waxay leeyihiin ilaahay muuse xaqiiq ahaan uma hadlin waa majaas ah, ee ilaahay ma hadlo xaraf iyo sawt male kalaamkaaga waa majaas markaasaa la yidhi carabiga itifaaq waxaa ah masderka haddii mu-akidun uu yahay licaamilihi xaqiiqiyu noqda majaasna waa noqda waa ijmaac sida imaam qurtubi tafsiirka ku sheega xaafid ibn xajar fatxulbaariga aimadii nuxaadayna kasoo raray ijmaac hmm. haddii masderku noqdo mu-akidun licaamilihi xaqiiquu noqon kara majaas maba noqon karaba maba noqon karo marka tan ka warrama le ila waa taqaanaa muctazila haddaad tihiin wax idinka oqoog lama arkay luqeed ka warrama ma duub sheexaydaan ila luqadii waa khilaafsana warkii imaamiye xaqiiqu alla ula hadla waa kan sajaacigu markaa taabaayo oo le kalamahu bidaati alla daatadiisa ula hadl cid uma soo dirin malag uma soo dirin cid kale uma soo marsiin laa biturjumaanin xataa turjumaan uma dhexayn hmm. bian amarahu ha tarjamaano kale xaama bian amarahu inuu amro bitakliimi lala hadlid oo kale limuusa lala hadlo fahuwa min qabiili takiidi lafdihi kamaa saraxa bihi ibnu jini ibnu jiniy khilaafan libacdihim xaytu qaala inahu laysa min atakiidi lafdiyi maahana yidhahdo wainamaa kaana hada minhu lnahu lanahu yarfacu lmajaaza majaaskii usulina masderka muaked licaamilihi ah wa tahbutu alxaqiiqatu bihi xaqiiqaduna waa ku sugnaataa idin takiidu laa yataata fi lmajaaz maba ku suurtaabo kuma yimaado majaaz majaaz ma galaad leeda majaaz kama suurtaabo afalawalu midka horeeya oo caamilku lafdiga lagu sanaday ka qowlihi tacaala ka qowli ilahi qowlkiisa oo kale wey tacala ila waa sarrey wakalama allahu alle waa la hadlay muusa takliiman la hadlin wataan midka labay caamil ku macnaa lagu saliday naxwi qawlika waa hadalkaago kale oo tidhaahdo qacadtu waan fadhiistay juluusa juluusantaas waxaa nasbiday leeyihiin maazini iyo mubarid iyo sirafi qacadadaana nasbiday jumhuurtuna waxay leeyihin maya ficilku lafdiyahan a loo soo qadara qacadtu wajalastu juluusan aha wata'allaytu waan dhaartay xilfatan dhaarasho xalfatan dhaarasho xalifatan dhaarasho masterku inta waa ku yimaadaan ah, xalfatan dhaarasho xilfatan dhaarasho xalifa intaba waa ku yimaadaan marka fiiri taalaa waa dhaartay xalifa waa dhaartay xalafa waa dhaartay waa isku macno ah, taala waa dhaartay iyo xalafa waa dhaartay waa isku macno marka taalaytu waan dhaartay xilfatan dhaarasho ama xalfatan dhaarasho waxa weyn master oo macnawi caamilku macnaha lagu salido oo ah taalla qaala shaaciru wuxuu yidhi ta'allaa wuu dhaartay ibnu owsin xalfatan dhaarasho xilfatan dhaarasho la yaarudunii inuu icelinaayu ku dhaartay ilaa niswatin dumar uu ii celinaayo dumarkaasoo kaanahunna dumarku mafaa'idu ulatinaareed ah eh, ulatinaareed ah hmm mafaaid waa jamcu mifadin sa kamin barin oo kale kamin barin ay la tahay mufradkeedu mifadin min barin ah, mifadkana waxaa la idhaha usha tinaarka marka rootiga lagu dubayo dabka la shidaa gacanta lama geli karo dhuxula in la siisima hadii la rabo ul dheeroo loogu talagalay iyadoo madow oo inta gubatay oo qalashay aa dhuxulaha lagu toosiya oo dabka lagu shidaa ushaasaa la yihahdaa mifcad dumar marka madow oo caataah ula jeeda marka mafaaid waa dumar madooba caata halkaasu raba inuu ii celiyo ta'alla wuu dhaartay ibnu awsin xilfatan dhaarasho layaruddunii wallaahi allaan ku dhaartay inuu celinaayo celinaayo ilaa niswatin dumar wuu i celinaayo dumarkaasoo kaanahuna dumarka mafaa'idu ulatinaaryaal aad mooda ulatinaaryaal ulihii tinaarka lagu shidi jiray aad mooda hawir madowga iyo caatada dumarkaas soo ma jeedin macalshahidka waa maxee ta'la ibnu owsin xalfatan soo ma jeedi wadalika istidlaalkaasu haabitun waa sugan yihi istidlaalku waa sugan yihi wadalika istidlaalkaasu haabitun waa sugan yihi liana aliyata aliyadu hiya alxalifu waa masterkiyada hiya alxalifu ha xalfatan iyo xilfatan iyo xalif intaba waa ku yimaada hiya alxalifu waa dhaarashu aliyadu waa xalif waa dhaarashu wlqucuudu qucuudna huwa ljuluusu waa fadhi waa isku macno waxtarastu anigu waa is-ilaaliyey bidikri lfadlati fadladal sheegideeda markaan ku dhahayay muqadimada huwa lmasdaru lfadlatu lmusallatu calayhi caamilun alfadlatu aan kusoo daray soo maqli mayno hmm, waxtarastu anigu waa is-ilaaliyey bidikri lfadla fadlada la sheegideedaan isku ilaaliyey can naxwi qawlika hadalkaaga oo kalean iska ilaaliya aad tidhaahdo kalaamuka hadalkaagu kalaamun waa kalaam kalaamkoo xasanu wanaagsan kaasoo kale iska ilaalayi maxaa yeelay kalaamuntaanu fiiri master waat caamil weliba ku lafdigana waa lagu sallin ilaa de kalaamu waa qabar yaa nas yaa rafcina kalaamuda ka horey caamil ku lafdiha ku sallidanoo ku camal fala laakiin ciladiisu waxay tahay dee fadlo maaha kan waa qabar kalaamudaodanta waa qabar fadlo maaha waxaana ku camal fala kalaamuda hore waa caamilku lafdi iyo waxaan iska ilaaliyey wa qawlilcarabi carabta qowlkood ay yidhaahdeen jadda waxaa dadaalay jiddu ninkan dadaalidiisii ninkan dadaalkiisi yaa dadaalay waa mubaalaqa ah, waa mubaalaqa asalku wuxuu ahaa jadda zaydun jiddan dadaal dadaal ayuu dadaalay asalku taasuu ahaa markaasaa mubaalaqa loo qastay ah, markaasaa jiddigii laftirkiisi loo isnaadiyey dadaalki jadda jiddu ninkan dadaalkiisi yaa dadaalay zayd dadaalkiisi yaa dadaalay hada fiiri jiddudan dambe jiddudan waa masderun caamilku lafdigana waa waxa weyan waa lagu saliday weliba jiddu waa masder waata caamilku lafdigana waa lagu saliday oo yaan hadde moogtada jiddudu waa faacil ficilkana oo rafcinaana waayo waa jadada hore caamilku lafdigaa ku camal fala jadadaas ka horeyda oo kuna lafdi ah aa ku camal fale marka wuxuu ku yidhi fa kalaamun kalaamun waa kalaamun t kalaamun xasanun taas fa kalaamun kalaamun kalaamka athani oo labeeya iyo wajidu jiduhu masdaraani waa laba masder labadaas masderoo sullida lagu salliday calayhimaa korkooda caamilun caamil caamilkoo min lafdihimaa lafdigooda xaggiisa ka ahaaday wahuwa caamilku alficlu waa ficilka fi lmithaali mithaalka dhexdiisa xaal haday mithaalka athani oo labeeyey jada wey ha caamilku waalmubtadau waa mubtadaha oo ah kalaamuka waa mubtadaha filmithaali mubtadahaaso filmithaali ama filmithaali xaalu hadhay mubtaduu mithaalkii alaweli ee horeeyey binaaan liajli binaa'in ku dhisi darteedu mubtadaha u ahaaday calaa qowli siiba weyya lagu dhisa qowlkiisiiba weyhi oo dhahayay ina almubtadaa mubtadaha caamilun asagaa ku camal fala filkhabari ilaa khabarka yaa ku camal fala meeqa qowlaa ku jirtay hmm, afar qowlaa ku jirtay qowlkaasaan ka qabsano ku yidhi walaysa kalaamun iyo jiddu walaysa kalaamun iyo jidduhu labadoodaasu min baabi lmafcuuli mulaq mafcuul mulaq ka mid maahan fi shayin hal shay uga mid maaha meelna ugama jiraan walaysa kalaamun iyo jidduhu labadoodaasu min baabi mafcuuli mulaq mafcuul mulaq baabkiisa ka mid ma ahaanin fi shay shayna uga mid ma ahaanin maxaa midna waa faacil midna waa abar midna waa faacil midna waa khabar waqad xaqiiqe tunsabu waa la nasbinaa ashyaau shayaala la nasbinaa cala almafcuuli lmulaqi mafcuul mulaqnimaana lagu nasbinaa mafcuul mulaqnimo aa lagu nasbinaa mafcuul mulaqnimo aa lagu nasbinaa waqad xaqiiqa tunsabu waa la nasbinaa ashyaau shayaal cala almafcuuli lmulaqi mafcuul mulaqnimaa lagu nasbinaa walxaal a ashyaada la nasbinaa lam takun aysan ahaanin ashyaa iska nakira balka xaale saaxibulxaalka waa noqota maxaa dagawala qabaan hmm, meel kalo hadda la marsiiyo male waqad tunsabu waa la nasbinaa ashyaau shayaalaa la nasbinaa cala almafcuuli lmutlaqi yaa lagu nasbinaa walxaalaa lagu nasbinaa lam takun shayaalkaasu aysan ahaanin hmm. su-aal yaa ka jawaaba nin oo waxbartood ka warqaba kutubtii horaan rabo khaasatan muwasilu dulaabki mimbartus ka warqab cabdiakiinaan siina balmaan lam takun masdaran jumladaas jumladaas hadda ashyaa uyaan ka xaalayna asalkiina maaha in laga xaaleeyo asalkii waa ogeedo waxay ahayd waa jumla mogta asalku wuxuu ahaa aljumal wa shubha aljumal bacda nakiraat sifaat maanta calaamadaa ku jirta u diidayda in sifa laga dhigo ee sifa in laga dhiga asalkii qaacidadaas lagu soco laha maxay tahay calaamada diidayda calaamadaa la socota oo diidayda nag oo le batatama laygama dhigi karo nacad jumladaas hay macnaa waawlxaala la socota ha so um, musil kuma ama soo marin ya xaashiyada ha hadda xaashiyada kulli wa akrina soomaalia inta badan arin ya waa la sheeg waa la tiriy xata inta shay diidi karta ya mawaanicday kamid ahe allahu akbar hayehe de kitaab badaha laga warqabo ahlusharaf waayo marka waxa weye xaaladii taasaa noo maanta sifadii taasaa noo diiday ma ma noo marayda sifa marka xaaladian iska marno madhab daciifa in nakire wax laga xaaleeyo waqad tunsabu in la nasbiya xaqiiqa weeye ashyaau shayaal cala almadfuuli lmutlaqi lagu nasbiyo walxaal a ashyaadii la nasbina lam takun aysan ashyaadu ahaanin masdaran wawlxaalkaasaa maanicho diidaaya wadalika nasbahaasu calaa sabiili niyaabati kaainun calaa sabiili niyaabati nacib noqosho wadadeedu ahaada nasbahaasu waa baab niyaabo hmm. mafcuul mulaqiyay naaib ka yihiin masderkiiyay naaib ka yihiin de mafcuul mulaqi hadhihine masderkiiyay naaib ka yihin ad leeda ayaguo mafcuul mulaq waa yihiin masderkiiyay naaib ka yihiin de wadalika nasbahaasu calaa sabiili niyaabati naaib noqosho jidkeed ayuu ahaaday nasbuhu oo canilmasderi laga naaib noqdo canilmasderi laga naaib noqdo shayaalkii marka waa tirayna waa labiiyo toban shiyaalkii waa labiyo toban waxa weyn waa tirayn ah ogow bar intuu ka sheegay aan aragno horta wixii kale aan ku darsanay alcilmu matnu wa ta'wiilu taabican weeye matnigaa horta la meela la saaraa naxwu wadalika mithaalki naxwu kullin iyo wa bacdin oo kale weeye kullin iyo bacdigaasoo mudaafayn loo tiiriyey ila almasderi ko waxaad ka dhiganaa kullin iyo bacdin ayina ku daro kamaaliya su-aal kaliya iga jawaabaa haye macalin cabdiraxmaan ayun meeqay carabiga ku aheed shanay aheed marka mid kamaaliya ma ku jirto hay midaas ku darso marka ku darso marka waxay leedahay kulli iyo bacdi iyo ayun kamaaliya saddexdaas oo saddexdoodaba loo idaafeeyey masterka ah, mafcul mudlaqnimaa lagu nasbiya waxayna naaib ka noqdaan masterka saddexdooda kulli iyo bacdi iyo ayun kamaaliya oo saddexdaba loo idaafeeyey masterkii horta saddexdaas ko aad leeda hal xabad ka tiri heday waxaan kuu sheegaba saddexdooda ko aad leeda ee saddex dhihi maydi waayo warku waa badan yahy naxwu kullin iyo waa bacdin oo kale weeye kullin iyo bacdigaasoo mudaafayni loo idaafeeyey ila lmasteri wadalika mithaalkiina ka qowli waa ilaahay qowlkiisa oo kale tacaala ilaa waa sareeyaa ilaa wuxuu ihi falaa tamiluu ha leexanina kulal mayli leexasha dhammaanteed waa kuladaas ko walow taqawala nabigu hadduu hadduu been abuura lahaa calaynaa korkeenna ma been abuuraane bacda alaqaawiili hadalyaala gobolkood la akhadnaa minhu bilyamiini midigtaan ku qaba lahayn bacdadaas weeye bacdadaas weeye oo aqaawiila mudaaf ilayhi masderiy masder ah walcadadi intaanaan gaarin ayunti mihaali ayun kamaaliya waxaad tidhahdaa qaatil acdaa aya qitaalin dheh qaatil acdaa war cadowyaalka la dagaalan aya qitaalin dagaal midka ugu kaamilsan aya qitaalin qaatil lacdaa qaatil ilacdaaa aya qitaalin dheh aya mafcuul mudlaqnimo ay ku nasbisanta mafcuul mudlaqnimo ayay ku nasbisanta hal midaan haynaa waalcadadi waa naxw lcadadi waa cadadkii oo kale naxwu kullin oo kale weeye waalcadadi waa naxwu lcadadi waa cadadkii oo kale kii labaad weeye cadadku naaibuu ka noqda cadadku naaibuu ka noqdaa wadalika mihaalki naxwu fajliduuhum kuwa afxumayaalkaah dadka qadfa qaadifiinta kuwa dadka qadfa kuwaas garaac oo karbaasha thamaaniina jalda sideetan karbaasha jaldatan ay ahayd markaa thamaaniina ayaa maanta naaib ka ah kadiba waxa wey thamaaniina di muxuuya mathamaaniina dhagaxa mathamaaniin birooda markaasaa jalda masderkii maxduufka ahaa atmis looga dhigo fahamaniina hamaniina mafcuulu mulaqun mafcuulu mulaq weeye wa jaldatan jaldatanna iyo jaldatu labadaba ii banaane xikaayada inaan ilaaliyo ina haddeer xaalada ilaaliyo wa jaldatan jaldatanna tamyiisun waa tamyiis labadooda yaa fiican jaldatan iyo jaldatun midaan iraado haya sawnulxikaayati owla min ataxasufi aan kusoo sheegnay soo ma sheekhaa dhihi jiray shee cabdullahi aa dhihi jiray sawnul xikaayata owlaa min atacasuf xikaayada wa waa lafdi oo waarideh xikaayadood ilaalidaa ka fiican wey dursheex dursheex ad hadda adigu godanaydo jaldatan oo qur-aan wa jaldatan jaldatanna tamyiisun tamyiis weeye labadaas xagga noodh labaan marayna hadda ka naayib noqoto mafcuul mudlaq iyo wa asmaa ilaalaati wa naxwu asmaa ilaalaati oo kale weeye naxwu kullin wa wlcadadi wa asmaa alaati asmaa alaat asmaa alaat laakiin intaana asmaa alaat ma gelin kulli iyo bacdi marka lagu leeyahay ayaga kaliya maaha ee waxaa loola jeedaa maa dalla calaa kuliyatin ow juziyatin xaashiyaduna idin sheegay sajaaci wax alla wixii kuliya tusa jamiicuu noqon kara kulli keliya maaha darabtu waan garaacay jamiica darbiad dhihi karta xashiyada fiiri sajaaciga walaysa wuxuu ku yidhi yuuhimu kalaamu hunaa warkiisu wuxuu moodsiinaa halkan kamaa fil awdax sida ku sugan ikhtisaasuhu goor gaaryeelidiisa bikalimatey kullin wa bacd inuu gaaryeelayaad moodaa walaysa kadaalika arrinkuna saas maahan bal ilmuraadu wuxuu ujeeddadu yahay kan loo jeedaa maa shay dhammaantiis dalla tusay calaa kuliyatin ow jus-iyatin fa waxaa soo galaa darabtuhu jamiica darbi wa darabtu gaayata darbi ma soo gelahde aayad ila waa darbigii dhammaantiisi mm-hmm. wanaxwu walaa yudlamuna laulmi la dulmi maa naqiiran laftimireedka daloolkeeda naqiirka lafta timirta laf kastoo timireedood aragto waa ku taalla naqiirkaas lafta timirta markaad soo qabato lafaha timirto timirta laga cunay ma arag meel waa ka jeexanta meeshay ka jeexanta waa calooshii meesha kale oo ku aadan meel yaroo diisan ka fiiri meel yar saas u diisan waa geedka uga tiin naqiira la yidhaha meeshaad yarto saas urdiisan aa la yidhaha marka fiiri naqiir laga dulmi maha la yidha xasanaadkay samaysteen ka mida waa bacdi marka xasanaadkii qayb yaroo kamida soo ma hadda mafcuul mudlaqnimu ku nasbisanya waa naqiiran taas mafcuul mudlaqnimu uu ku nasbisanya ilaa wa wixii ay samaysteenoo camal faleen in yaroo kamida walaa taduruuhu dhibi maayo daan shay-an min al ashyaa waa bacdi kamida ashyaada waa casl mafcuul mudlaqnima ku nasbisan kan saddexaad waa asmaaulaalaati dhe asmaaulaalaat laakin fiiri asmaaulaalaat shardiyuu leeyahay mar walba asma ismulaaluhu ismulaala waxaa loola jeedaa ficilka aaladda lagu sameeyey horta waa ficilka aaladda lagu sameeyey marka aaladaas mafcuulu mutlaqnimo laguma nasbi karo mar walba shardigay leedahay xaashiyada sajaaciga fiiri waxaa shardi ah aaladaanu inay macruuf ku tahay ficilkan in lagu sameeyo ee aalad aan ficilka lagu samayn jirin haddaad ku samaydo mafcuul mudlaqnimo laguma nasbi karo wuxuu ku yidhi yushtaradu waxaa la shardiyaa fii niyaabati alaalati aaladda naa'ib noqoshadeeda an takuuna inay noqoto aalatan aalad aaladoo lilficli ficilkan in lagu sameeyo usugnaatay sugnaatay caadatan sida caada lagu yaqaan kala yajuus ma banaana darabtu ninkii waa garacay khashabatan qoryan ku garacay ha geed qolalan oo qoryanta iska jabsaday mota kaas caado iyo curfi maaha in wax lagu garaca laakiin qof iska cadhoodaa kusoo dhega oo camuudan tiiran ku garacay guriga tiirkiisi lagu dhisi jiraan la dhaca taasoo kale qof iska xanaaqay alwax la dhaca ee ficilkan looma samayn tiirka guriga lagu dhistaa loo sameeyey qorigan in la shitaa loogu talagalo laakiin jeeba in wax lagu garac waxaa inba looga talageli soo ma ah. marka waxaa rabaa aalad oo ficilkan loo yaqaan in tahay aaladda hadday wax kale noqoto maya waa ismaa-il aalaati naxwu darabtuh ninkii waa garaacay sawban jeedal aan ku garaacay ow casan ulaan ku garaacay ow miqracatan miqracada sida qaamuuska ku taalla waa jeedal iyo wax kastoo wax lagu garaco kullu maa yuqracu bihi ah, wa asawdu wa kullu maa yuqracu bihi waa jeedalka iyo wax kastoo wax lagu garaaco shiku marka waa kala dugi jiray wuxuu dhihi jiray darabtu waa garaacay sawdan ku garaacay aw casan ulaan ku garaacay aw miqracatan garuun ku garaacay garuun ila usha burka ah, waxbaa lagu garaacay mogta miqracada marka maadaama uu yihi qamuuskuna kullu maa yuqracu bi u wax kastoo wax lagu garaca waa la yihahda marka garuunka waa soo gelay waa soo gelay wax kastoo wax lagu garaca wey lakin miqracada hmm. marka waxa weya sawda casan miqraca kulli is waxay ku nasbisan yihiin mafcuul mutlaqnimo aan dhamayno horta kitaabka aan kadib intaana meeqanayna saddexnayna soo maaha sagaala noo dhima aan dhamayno marka intaas isaga ka sheegay walaysa waxaan kamid ahayn mima ki yanuubu ka naayb noqonaa can ilmasderi masderka sifatuhu uu yidhi asagoo halkaasu maray waase ku dari doonaa jumhuurta waa ku daraana naxwu wa kulaacunaa aadan iyo xawaayo minhaa jannada xaggeeda raqadan xaal uu yahay cunidu mid waasaca raqadan taasaan ka mid ah inuu leeyay waxayle ka naayb noqdo dakertu waan sheegay dhedaalika arrinkaas arrinkaas aniga waa sheegayu aayaddaanaan iska soo qabsadayu dakertu waan sheegay daalika raqadantaas khilaafan mukhaalian xaalan khilaafa lilmuxrimiina dadka exraaba kutubta iyo tafsiirka iyo kuwaasaan khilaafa wey tafsiir kitaab exraabaad soo qabato saatan u sheega badanaada khilaafan mukhaalifan xaalan khilaafa lilmuxrimiina kuwa qur-aanka iyo exraaba kuwaasaan khilaafa zacamuu kuwaas waxay ku amtaxoodeen ana alasla asalku aklan kulaa cuna minhaa jannada xaggeeda aklan cunitaan cunitaankaasoo raqadan waasca saasay ku amtaxoodeen inuu asalku ahaa marka waa u ridine daliil u keena wax uu ku ridina waanahu shaniye ay ku andacoodeen iyo waanahu shaniye xudifa waxaa la xadfay almawsuufu mawsuufkii oo aklan ahaa wa naabat waxaana naaib noqotay sifatuhu sifadiisii manaabahu makaanu naaib noqoshadiisii fantasaba markaasuu kor dhigmay wasfigii fantasaba markaasuu wasfigii kor dhigmay intisaabahu masderka kordhigmidiisa fantasabat sifadii saasa fiican saasaa saxdi ana qalad akra kitabkan waa igu tahay fantasabat sifadiiyaa kor dhigantay ahaa fantasabat sifadiiyaa kor dhigantay intisaabahu intisaab alcaamil lmaxduuf intisaab waxaad tidhahdaa masder maxduuf masderka maxduufka kordhigmidiisii fantasabat sifadiyaa kor dhigantay intisaabahu intisaaba almasderi maxduuf masderkaas maxduufa kordhigmidiisii wa madhabu siiba wejhi siiba wejhi madhabkiisa ana daalika raqadantaas inamaa wax kale maan huwa raqadantu xaalun wa xaalo min masderi ficli ficilka masderkiisaa laga xaalayna masderka almafhuumi la fahma minhu ficilka laga fahmaa ficilka masderka laga fahmaa wa kulaa cuna aklan soo la fahmi maa aklan taasa laga xaalayna wataqdiiru taqdiirtu waxay tahay fakulaa cuna xaalata kowni lakli cunitaankaas xaale uu yahay raqada mid waasaca wayadullu waxaa ku tusaa calaa dalika calaa xaaliyati raqadan raqadan inuu xaalo yahay waxaa ku tusaa wayadullu waxaa tusaa calaa dalika calaa xaaliyati raqadan raqadan xaalanimadiisa annahum analcaraba dhe annahum analcaraba carabtu yaquuluuna waxay yidhaahdaan siira caleyhi korkiisaa lagu socday dawiilan xaalo uu yahay socodku mid dheer ah. xaal uu yahay mid dheer fa yuqiimuuna waxay joojiyaan aljaara iyo walmajhuura muqaama alfaacili faacilka booskiisii oo calayhdaasay ka dhigaan maa faacilkii siira waa la socday caleyhi korkiisaa lagu socday dawiilan xaalu yahay socodkaasu mid dheer dawiilan ah. xaalu yahay mid dheer saasay yidhahdaan carabtu oo jaar majhuurkaasay naabifaacil ka dhigaan walaa yaquuluuna carabtu ma yidhaahdaan siira waa lagu socday caleyhi korkiisa dawiilun socod dheer ma yidhaahdaan oo naa'ib faacil kama dhigaan dawiilantaas naa'ib faacil kama dhigaan hadduu masdernimo oo xaalahaa hadda fiiri hadduu sifatu limasderin xaalahaana naa'ib faacil waa noqola ila masderku naa'ib faacil waa noqda sooma waa nagi soo marnay shanta shayoo ka naa'ib noqotu ka aha marka la xadfo soo maha marka haddii uu noqo lahaa dawiilantaanu sifatun limasderin naa'ib faacil uu noqola maadaama masderkuna ay faacil noqon jiray sifadiisuna noqole sifadiisuna noqoleh fa yuqiimuuna carabtu waxay joojiyeen aljaara walmajruura oo calayhida ah calayhidaas waayo muqaama alfaacili faacilka makaanu joojintiisa walaa yaquuluuna ma yidhaahdaan dawiilun oo dawiilantaasna ay faacil kama dhigaan birafci kuma yidhaahdaan fadalla qowluhum wuxuu tusay qowludaasaa faacilkiya dalla fadalla qowlkoodaas wuxuu tusay calaa annahu dawiil xaalun xaala inuu yahay xaala inuu yahay xaalana ma noqoto mogta naab faacil xaala naab faacil ma noqoto weligeed xaala naab faacil ma noqoto oo waxyaalaha faacilka ka naab noqdo xaala kamid maa inuu xaala yahay saas uga naaib noqon diiday kule saas kule ibnu hishaam fadalla qowlkoodu wuxuu tusay calaa annahu dawiilun xaalo xaala inuu yahay laa masderun laa sifatu masderin masder sifadiis ma ahan ma ahan laa masderun laa sifatu masderin masder sifadiis ma ahan wa wailaa in kaana sifata masderin hadduu masder sifadiis ahaa lahaa lajaasad waxaa banaanaa laheed iqaamatuhu wasfigan la joojintiisa muqaamal faacili faacilka booskiisa la joojiyo oo tawiilu la yidhaahdo maxaa yeelay liana almasdera masderka yaquumu waa istaagaa muqaamal faacili faacilka bakaanu joojintiisa biitifaaqin uu ku istaagaa walwasfu kadalika wasfiguna waa saas oo kale mar hadduu masderku joogsanayo wasfigiisuna waa sidoo kale wasirkiisuna sidoo kale waxyaalaha mafcuul mutlaqa lagu nasbiyo oo masterka ka naa-ib noqda midka afraad midka afraad waa muraadifuhu ah, masterka muraadifkiisa fil macnaa ugu man muraadifkiisa wadalika mithaalki naxwi qumtu wuquufan qacatu juluusan kuwaas oo kale waa naaib sida xaqiiqada sida xaqiiqada waa naaib wa mima عن can ilmasderi muraadifuhu fi lmacnaa naxwi qumtu wuquufa waqacadtu juluusan kuwaasu masderkiiyay naaib ka yihiin masderkiiyay naaib ka yihiin afar ka dhig marka kii afraad wey waa ka gudubnay kaas wa mima yanuubu can ilmasderi muraadifuhu fi lmacnaa naxwi qumtu wuquufa alkhamis ismu lmasder kan shanaad waa ismu masderka la xadfo mafcuul mulaqnimaa lagu nasbiyaa naaibuna ka noqdaa naxwu takalama kalaaman takalama waa hadlay kalaaman hadal takalama kalaaman maaha mobta masderkii ilaa takaluman uu ku imaanayey masderkii takaluman uu ku imaanayey xuruuftii ficilka qaybu ka maqanta mar haddii qaybu ka maqanta ismasdera la yidhahda takalamtu kalaaman kan shanaadna waa ismasderka asaadis midka lixaad oo mafcuul mutlaqnimo lagu nasbiyo oo naa'ib ka noqda masderka almasderu lmushaariku lahu fi lafdi duuna siiqati almasderu almushaariku lahu waa masderka la wadaaga oo shirkada kula ah fi lafdi dhawaaqa duuna siiqati laakiin siiqada aan mushaarik kula ahayn waa masder kale oo lafdiga la wada la wadaaga laakiin aan ku siiqo ahayn sida mithaal istabara waa sabray sabran sabrid istabara sabran fiiri istabara isdibaaran noqo laha istabara waa sabray sabran aada leedahay sabran hadda waa master laakiin istabara ku siiqa maahan ku siiqa maahan oo isku ficlaysan ka iman ku siiqa maahan laakiin waa isku lafdi waxyaalaha mafcuul mudlqnimada lagu nasbiyo kamid yaho waa midka lixaad istabara wuu sabray sabran dheh asaabic waa sifatuhu cinda aljumhuur sifadiisu waa ka naaib noqotaa ibnu hishaamna kutubtiisa gobolka miduu ku miaaliyey naxwo sirtu waan socday axsana sayri uu yidhi sirtu waan socday axsana sayri ah, sirtu waan socday sayran axsana ay aheed sayrantiyaa la xadfay axsana ka naaib noqotay waa sifadiisii sir eh, sirtu waan socday axsana sayri eh, socod midka u wanaagsan wa milu hay-atu hay-aduna waa la mid naxw sirtu waan socday axsana sayri athaamin midka sideedaad oo mafcuul mulaqnimada lagu nasbiyo mafcuul mulaqnimada lagu nasbiyo mafcuul mulaqnimada lagu nasbiyo oo masterka naaib ka noqdaa waa damiiruhu alcaa-idu ileyh damiirkiisa damiir ala nasbina mafcuul mulaqnimaana lagu nasbina Eh, athaamin damiiruhu alcaa-idu ilayh damiir oo masarka u laabana mafcuul muduqnimo waa lagu nasbiyaa naxwu ijtahada wuu dadaalay ijtihaadan dadaal dadaalkaasoo lam yajtahidhu uusan dadaalin dadaalka hayri aniga hayrka ijtahadtu anigu waa dadaalay dhe ijtahadtu anigaa dadaalay ijtihaadan dadaal ijtihaadkaasoo lam yajtahidhu dadaalka uusan dadaalin hayri aniga kayrkay fiiri ijtahadda horta waa laazim maaha ficil mucadaa ijtahadda waa dadaalay wey marka ijtahadtu anigu waxaan dadaalay ijtihaadan waa taas masderkeedii taas masder toosay qaadatay soo maaha ijtihaadkaasoo lam yajtahidhu xuya damiirka mansuubka ilaa ficilkaan maba qaadan kare mafcuulihi mafcuul toos uma qaadan kare wuxuu laabana ijtihaadkii Ah, mafcuul mutlaqnima ku nasbisay ah, ah, wuxuu u laabana ijtihaadkii ka horreeyey ijtahadtu waan dadaalay ijtihaadan dadaal lam yjtahidu ijtihaadkaasoo lam yjtahidhu ijtihaadka uusan dadaalin kayri aniga qayrkay ataasi maa yadul ma yadullu calaa nawi maa yadullu calaa nawci wax masderka nawciisa tusa maa yadullu calaa nawci midka sagaalaad mafcuul mulaqa ah ee masder la xadfay ka naaib noqdaa maa yadullu calaa nawcihi naxwo qacada waa fariistay alqurfu saa fadhidaanyeer qacadda waa fariistay alqurfa saa fadhidaanyeer alqurfu saa alqarfa saa alqirfi saa waa muhalad qaafka iyo fada labaduba qacda waa fariistay alqurfu saa alqarfa saa alqirfi saa dheh muhallath weeye fada iyo qaabka labaduba alqurfu saa waa fadhi daanyeer si daanyeerka yaa yaqaan sida u fadhiisto baridaa dhulka la dhiga horta labada bariya qofkii dhulka dhiga labada cagoodna dhulku dhiga jilbaha ko taaga calooshana ku qabaa labada gacmoodna saas ugu soo qabaa ayaa fahmaadee hay macantu waa ka noocaas noocaas wey baridii dhulku dhigaa labada agoodna sidii ayagoo taagan dhulka ayagana udhiga labada bawdana calooshuu ku dhejina labada gacmoodna saas ugu soo qabana sida garwaaxeedsiga ama doonyeysiga hmm, labada gacmood saas ugu soo qabana marka kaasa la yidhaha alqurfasa alqurfasa hadda mafculmulaqnimay ku nasbinsanta maaha masterki qaada qucuudan aha masterku ha laakin nuucu u fadhiiso kutusa ha masterka nuucu ahaa ha fadhigan nuuc ahaayo kutusa walaa takbid khabda cashwa ay yidhahdaan carabta walaa takbid ha iska soconin un khabda cashwa hal indhala oon socodkeedoo kale ah. macnaha qofka arrimaha u maamula si cilmi la-aana ah, oo jahliga ku maamulaa la yhahdaa khabada khabda alcashwa khabada u iska tallaabsaday ah, u iska tillaabsaday khabda alcashwaai hashi indhahale ee tillaabsigeedii oo kale hashi indhahale edan waxba arkayn sideediiu iskaga socdaa manaha qofka arrimaa u maamula biduuni cilmin wa khibra aa la yidhahdaa khabada khabda alcashwaa marka fiiri khabada waa tillaabsaday amase walaa takbid war ha iska tillaabsanin khabda alcashwaai khabdadu waxa weeyan waa maa yadullu calaa nawci master khabda cashwaa waxay kutusee masterkan bal nuuciis nuuciisay kutusay alcashr shayga tobnaad oo naaib ka noqda master la xadfay mafcuul mutlaqnimo lagu nasbiyo ayun wamaa alistifaamiya taaniga ayun iyo wamaa waa labadaas labadooda hal midaad ka tirine waxyaalaha gabal aan laba laba kusoo tirin ogow oo hadii la kala baahiyo de labaatan ba inuu ku dhawaadaa dhacdo hadii lakala la kala bixiyo marka waxaad tirahdaa ayun iyo wamaa ayun iyo wama alistifaamiyatani hmm. ayun istifaamiya mafcuul mudlaqnimada lagu nasbiya tii hore maxay ahayd ayun kamaaliya ah, ayun istifaamiyana mafcuul mudlaqnimada lagu nasbiya maa istifaamiyana mafcuul mudlaqnimada lagu nasbiya mithaal naxw aya cayshin taciishu nolol qaadkay ahaad horta noosha aya cayshin taciishu aya cayshin taciishu fiiri aya cayshin taciishu nolol qaadkay ah ayaad noolaanay aya cayshin ayadaas waxay ku nasbinsanta mafcuul mudlaqnimo taciishulaas lamid ayaa nasbinay maaduna waa la mid wamaa akramta dayfaka wamaa akramta aya ikraamin akramta dayfaka wey wamaa akramta dayfaka wamaa maadu waxay tahay macnaheedu aya ikraamin akramta dayfaka wamaa akramta dayfaka mithaalki wey wamaa maadaas waxay ku nasbisan tahay mafcuul mudlaqnimo wamaa akramta dayfaka wamaa akramta dayfaka alxaadi cashar midka koob iyo tobneeya oo mafcuul mutlaqnimo lagu nasbiyo oo ka naaib noqda ficilkiisa waxa wey masderkii ayun iyo wamaa iyo wamahma waa saddex ogow markaana ha saddexdan hal xabad ka tire ayun maa mahma ashardiyaatu oo asmaa shardi ah saddexda asmaa inay yihiin ayun iyo wama iyo wamahma ashardiyaatu naxwu ayasayrin tasir asir maadiina wamaa tajlis ajlis mahmaadiina mahmaa taqif aqif kan labiyo tobnaadna waa ismu ishaara lagu ishaaraya masderkii naxwu darabtu waan garaacay daalika darba garaaciddaas wallahu subxaana wa tacala aclam sala allah nabiyina maxamed labiyo tobanka